alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna siiba adkaartii hurdada iyo markuu qofku seexanayo uu akhrisanayey aayaad buu inoo sheegay sheekhu uu akhrisanayey halkana adkaartii buu inooga sheegayaa wuxuu odhanayaa bismiga rabbii wadactu janbii wabika arfacu fain amsakta nafsii farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin odhaya bismiga rabbii ilaa aakhirihi ayuu odhanayaa inuu markaas sidaa odhanaya marka uu sii seexanayo waxaa warinaya imaamu اlbukhaari iyo muslim ayaa warinaya saxaabiga abu hurayrana waa laga warinayaa waxaanu abu hurayra leeyahay nabigu ilaahay wuxuu yidhi idaa waa axadukum ilaa firaashihi marka uu midkiin u hoydo ee uu tago firaashkiisii falyanfud firaashaw bidaakhilati isaarihi ha ku hurgufo furaashkiisa macawistiisa ama waxa uu guntan yahay xaggiisa hoose dee markaad macawistaadii ama qamiiskaagii aada soo qabato xaggeedii hoose ayaad markaas sidaa aada ku odhanaysaa fa inahu laa yadrii maa khalafuu calayhi ma oga wuxuuga dambeeyey in dee xayawaan mu'diyey inuu meeshiiba jiifo wax wax ku yeelaynaya ama jinac ama qorato ama wax wax ku yeelaynaya inuu kaaga dambeeyey uu meeshii markaa ku sugan yahay ayaa dhici karta ama camuudiya wixii aana jeclaysanayn inay ku sugan yihiin uma yaquul wuxuu odhanayaa bismiga rabbii wadactu janbii wabika arfacu fain amsakta nafsi farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin saas ayuu odhanayaa way yar kala duwan yihiin lafdi kaleo muslim leeya aba hurayra markuu midkiin firaashkiisa tago maradiisa xaggeeda oo se faraqeeda furaashkiisa ha ku urgufo ilaahay ha magaca bismillaahi ha yidhaahdo wuxuu uga dambeeyey furaashka ma oga markuu doono inuu jiifsadana ha u jiifsado dhinaca midig ha yidhahdo subxaanaka allahuma rabbi oo hurgufiddu waa yacni markaa horeysa waad hurgufaysaa bismillahi baad odhanaysaa marka aada sa seexanayso ila inaad iskaba fadhiisataa laga yaaba ayaad markaa ducadan akhrinaysaa sida riwaayada imaam muslim ay tilmaamayso macnaheeduna waxa weeye bismika rabbi magacaaga ayaan rabbiow anigoo magacaaga cuskanaya oo kaalmaysanaya ayaan wadactu jambi dhinacayga jambigu waa dhinaca aan dhulka ku dhigay wa bika adigaan arfacu ilaahay kugu soo koryeelayaa adiga ayaan kugu soo koryeelayaayo koryeelidiisa iyo soo kicindiisuna adiga ilaalintaada iyo karsiintaada ayaan ilaahay uu ku soo koryeelaya adiga anigoo ku kaalmaysanaya oo awooddaadiyo karsiintaa ku soconaya iyo magacaagana cuskanayo qabsanaya ayaan dhinacayga dhulka dhigaya isagaanan ku soo qaadaya aan ku soo toosaya markaan soo toosayo haddaba fa in amsakta nafsii nafdayda nafda hadda ruuxdaa laga wadaayo ruuxdaydii haddii aad ilaahayow sidaa ku qabato oo aad sidaa igaga qaado farxamha ilaahayo u naxariiso wa in arsaltahaa haddii aada ilaahayow soo dirto ood ku soo celiso mar labaadna faxfadhaa ilaahayow xifdi oo ilaahayow ii ilaali allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursil اlأkhraa markaynu seexano nabdi waa laynaga saarayaa markaa dadkii laba qaybood bay u qaybsanayeenoo dee kii ay halkaa kaga ekaydna kuba soo noqon mayso kii ay wuxuha dhameeyeenna ilaahay baa ku soo celiyo dib uu soo kacayaa markaa ilaahayow haddaad nabda yidii sidaa ku qabato ilaahayow u naxariiso haddii aada markaa aada ilaahayow soo daysana oo aad dib u socelisa faxfadha ilaah waxaad ku ilaalisaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin addoommadaada wan wanaagsan waxaad macaasida kaga ilaaliso ilaahayow igaga ilaali sidaas ayuu odhanayaa ayuu ku ducaysanayaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inuu markaa dikrigan qofku inuu odhanayo markuu marada iska hurgufo inuu markaa dikrigana ilaahay ku xusayo ficilkaa iyo qowlkaa waxaa ku wada sugan inuu qofku la yimaado wixii asbaab iyo tallaabo iyo ficil ee laga maarmaan ahaa ilaahayna tala saarto isma diidayaan inaad wixii asbaabah ee diinteennu ogolaatay aada samayso ood qabsato adigoo weliba ictiqaadinaya oo rumaynaya sababtani inaanay iyadu keli ahaanteeda u shaqaynayna ilaahay ayaa ka shaqaysanay oo taأhiirtan iyo raadkan u yeelaya adoo taa rumaysa wixii asbaaba la timida ilahayna tala saarato iminka daawaad liqaysaa daawadaa sabab ahaan baad u liqaysaa waxaanad aaminsanday daawadaa hadduu ilaahay doono inuu kugu shaafinay hadduu doono aanu kugu shaafinayni laakiin daawadu waxba ma shaafido marka haddii lagu weydiiyana daawadiiba irbadii baa iga kaxaysay daawadiiba iga kaxay kirinkii baan ku ladaaday ha odhanni waxa tee ilaahay bay igu shaafiyey irbadii laygu muday baa ilaahay gu shaafiyey kirinkii laysiiyey baa ilaahay igu shaafiyey dhakhtarkaasi wuxuu qoray baa ilaahay igu shaafiyey laakiin wixii bay shaafiyey ha odhanni waxba shaafiyo waa sababuun waa inaad saa rumaysan tahay waxaa kaloo xadiidaynu ga qaadanaynaa inaad furaashka isagana iska hurgufto dee sidaa nabigu sala la alay noo sheegay aada iskaga hurgufto dee waa waxa ugu sahlan ee aada haysato haddaad maro kale iskaga hurguftana ayadana waa ku banaantah halkaas cibaado keligeed maaha inaad halkaasu iska hurguftaa laakiin cumaamad ma go ama wax kale ad iska hurgufi karta ama gebigiisa ad ka qaadi karta ad hurgufi kartaaba adoon hurgufinoon meesha hajiibsan oo isku turmay maa lagu leeyahy ee macnaheedu ma aha maradanun sidaa ku dhog keliya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee inuu addoonku qalbigiisa iyo jirkiisaba ilaahay qaabiliyo siiba dee markaa uu sii seexanayo ilaahay asmaadiisi iyo magacyadiisana inuu markaa qofku dee magan galo oo uu qabsado wax xataa habeenkii haddaad kacdo oo aad ku soo noqoto wax kaaga dambeeyey garamaysa iska hurguma hadda habeenkii weeye maaha markaad guriga soo gashayd meel ka timaado markaad hurgubto waa intaasay qorantaba kusoo dhacdaye markastood ka kacdood ku soo noqotaa iska jiifsanine iska hurguf waxaa kaloo odhanaya allaahuma inaka khalaqta nafsii wa anta tawafaaha laka mamaatuha wa maxyaaha in axyaytaha faxfadha wa in amataha faqfir laha allahuma inii as'aluka alcaafiya ayuu odhanaya inuu sidaa odhanayo waxaa warinaya imaamu muslim iyo imaamu axmed baa warinaya waxaana laga warinayaa saxaabigii cabdillaahi bni cumar la yidhaahdo cabdillahi bn cumar bn khadaab waxa uu leeyahay nin ayaa wuxuu faray cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu faray nin marka uu jiifsado ilooda allahuma inii khalaqta nafsii waanta tawafaaha laka mamaatuha wa macyaa in axyaytaha faxfadha wain amataha faakfir laha allahuma ini asaluka alcaafiya dabeetana nin baa wuxuu ku yihi samictu hada min cumar arigaa ma baad ka maqashay maabaha aabbaha cumar ayaa saa ku yidhi markaasuu yihi min khayrin min cumar min rasuulilahi sala allahu alay slam maya cumar mid ka khayr badan baan ka maqlay rasuulkii ilaahi sala allahu calayh wasalam ayaan ka maqlay buuli macnaheeduna waxa weeye allaahuma ya low inaka adigu khalaqta nafsii nafdayda adiga ayaa abuuray nafdayda adiga abuuray adiga ay haysiiyey nafda iyo ruuxdaana adiga ay geliyey ilaahayow wa anta tawafaha adiga ayaana oofsanaya oo ama hurdo ku oofsanaya dhimasho yar ama dhimashadii xaqiiqiga adaa ku oofsanaya oo ku qaadanaya laka mamaatuha wa maxyaaha ilaahayow adiga ayuu kuu sugnaaday nolosheeda iyo geerideeduba adaa gacanta ku hayaa nafdayda nolosheeda iyo geerideedaba laka mamaatuha maxyaaha cid awooda noolaynteeda cid awooddo dilideeduna adiga ahaydi ma jirto in axyaytaha ilaahayow haddaad noolayso nabdayda faxfadha ilaahayow ilaaliyo shararka iyo dhibaatooyinka ee mucaasiya ilaah ka ilaali wa in haddaad dishana fakfir lahaa ilaahayow u dhaaf dunubteeda ilaahayow u dhaaf allaahuma inii as'aluka ilaahay waxaan ku weydiisanaya alcaafiyata balaayooyinka inaad ilaahay ou naga caafido ayaan ilaahay ku weydiisanayay difaacu llahi can ilcabdi alasqaama waalbalaaya ilahay balaayooyinka inaad naga caafido nolosha adduunya waxa naga dhibaataynaya barsakha iyo qabriga waxa nagu dhibaataynaya qiyaama waxa nagu dhibaataynaya ilaahayow inaad naga difaacdo ayaanu ku weydiisanayna asalaamatu min kuli shar shar kasta ka nabad ka badbaadidii ayaan ilaahay ku weydiisanayna xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in marka uu qofku sii seexanayo ee uu jiibsado inuu dikrigan akhriyo dikrigan waxaa ku sugan qirasho addoonnimo ilaahay iyo cajzi iyo tabardarro uu qofku qiranayo ilaahay amarkiisana u hoggaansamaya ayaa ku sugan taa daraaddeed ayaa markaa leeyahay inaad qirato markaa addoonnimo ilaahayna markaas aada u hoggaansato caziya tabardarro aada qirato inaad taa ku seexato ayaa loo baahay leannahu seexashadu dee waa dhibasho yaroo inaad sidaa markaa ku socon iyo in markaa dib laguu soo celin doono dee ilaahay bay u taallaa adiguse ku talagal maagale saxaabadu siday nabiga sala allah alay slm u jeclaayeen in ka badan maalkooda iyo ehelkooda iyo ilmahooda iyo waalidkood wuxuu leeyahay mid ka khayr badan cumar oo aabihiya oo rasuulka ilaahay baan ka maqlay buu leeyahay waxaa kaluu odhanayaa allaahuma qini cadaabaka ilaahayow cadaabkaaga iga dheerey yowma tabcasu cibaadaka maalintaad addoommadaada soo bixinayso eead soo saarayso qiyaamaha ilaah cadaabkaaga iga dheereen halaada maraatin saddex jeer ayuu saana odhanaya inuu sidaa odhanayo waxaa laga warinaya abu daawuud iyo tirmidi imaamu axmed sanadka xadiidkuna waa saxiix waxaana laga warinayaa umi اlmuuminiina xafsa bintu cumar radia allahu canha waxaanay leedahay rasuulku salى اllahu alay slm wuxuu ahaa idaa araada an yarquda wadaca yadahu lyumna taxta khadihi nebigu markuu doono inuu seexdo gacantiisaa midig ayuu dhabankiisa hoos dhigi jiray uma yaquul wuxuu ohan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka ilaahayow cadaabkayga ilaali maalintaad soo saari addoomada halaaa maraatin saddex jeer ayuu sidaa odhanayay waxaana weeye allaahuma ya allow qinii iga ilaali oo iga waacin cadaabaka ilaahu cadaabkaaga ilaahu ha cadaabin yowma tabcasu cibaadaka maalintaad addoommadaada soo saarayso eed xisaab iyo abaalmarin u soo saarayso ilaahayow cadaabkaaga iga badbaadi yacni waa maalinta dee jazaa-ul acmaalkii ay muuqanayso ee fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir maalintaa labada waddo la kala raacayo ilaahayow yacni cadaabkaaga iga dheeree ayuu odhanayay nabigu salى اllahu عalayhi wasalam sidaasaa markaa axaadiidu ay wada tilmaamaysaa waxaynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa sida uu nabigu sala اla alay sl adkaarta u daayimayey inaguna ay tahay inaynu kaga dayanno siiba markaa uu sii seexanayo inuu markaa dikrigan uu yidhaahdo waxaanay tusinaysaa dee qofku markuu adkaartii nebiga sala alla ala sl akhrinayo dee nebigii qof ku xidhan oo raadkiisii gurayo xasuusan weeye midda kale marka uu dee nushuur iyo bacthi iyo markaa tabcasu maalinta addoommadaa soo saari uu leeyahay mashaahidda markaa isa soo saarka iyo is abaalmarinta iyo qofku marka uu yacni soo xaadirsanayo u akhrinayo waxay noqonaysaa mid had iyo gooree laftiisa xisaabiya markaad goor walba afka ku haysaad qalbiga kala socoto in lagu soo saariyo ilaahay lagu horkeenayo oo lagu xisaabinayo oo janniya naar midaad mudanayso dee waxay keenaysaa markaa qof isilaaliyo naftiisa xisaabiya inaad noqoto waxa kale aynu adkaartan aynu ka qaadanaynaa intaa hore aynu soo mariya intan aynu inoo socotaba hurdadu waa shay iska caadi ah laakiin cibaaday kuu noqonaysaa haddii aada niyooto oo masalan adkaartan aada akhrisato waxaad u seexanaysaa ay tahay inaad cibaadadii si fiican u gudato inaad adduunyadaadii markaa si wanaagsan uga shaqaysato si wanaagsanna aada u cibaadayso markaad u seexanayso adkaartana aada ku seexato hurdadaada lafdeeda ayaa cibaado ku noqonaysa laakiin haddaad iska dhacdo iska kuuriso uun de waxa weeye waay qof caada caadun bay kuu noqonaysaa iyo kuura un waxaa ka odhanaya bismika allahuma amuutu axyaa bismiga magacaaana allaahuma yaallow amuutu ku dhe waxyaa kuna noolaanaya saas ayuu odhanaya inuu sidaa odhanayo dee waynu soo maro xadiid saxiix oo imaamu albukhaariya ay warinayaan ayaa inoo soo tilmaamayey waxaana laga warinayaa saxaabiga xudayfatu bnu lyamaan saaxibu siri rasuul lahi sala allahu alayh wasalam waxaanu leeyahay kaana nabiyu sala allahu alay slm waxa idaa araada an yanaama markuu doono inuu seexdo wuxuu odhanaya bismika allahuma amuutu wa axyaa xadiidka waxay wada socdeen sayn horeba usoo marray wadaste qadami nawmi markuu soo baraarugana alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur ayuu odhanayaa markaad sii seexanaysa bismika ilaahayow magacaaga anigoo kaalmaysanaya ayaan axyaa amuutu ku dhimanayo allahuma ya allow amuutu aan ku dhimanaya waaxyaa kuna noolaanaya yacnii ilaalintaada iyo magacaaga anigoo ilaahayow xasuusan oo weyneynaya ayaan ku dhimanaya kuna noolaanaya inaan ku xuso oo aan ku keli yeelo oo waxaad ifartigaan fuliyo waxaad ii diiday inaan ka dheeraada baan ku noolaanaya taas ayaanan ku dhimanaya anigoo magacaaga xusaya oo weyneynayaan ku dhimanaya markaad markaa taa ku seexato ilaahay haddana markuu ku soo toosiyana tira alxamdu lilah aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nusuur yacnii qof ilaahay ku xidhan baad noqonaysaa laxadad kasta iyo daqiiqadku kasuu ku sugan yahay qofku ilaahay inuu xusaaba la doonaya ilaahay hayna waafajiyo akhriyo adduunna wa lyeli waxaynu waayilayn ma jiro haddaynu ilaahay xuskiisa aynu saa wadno iminka markaynu adkaaru nowm aynu dhamayn waxaynu u xigta habeenkii markaad isrogteed baraarugto bal waxaad odhanaysay marka waxaynu ku seexanayna baa laynoo sheegay waxaynu ku soo toosayna baa laynoo sheegay bal habeenkii waxaynu samaynana iyana way inoo iman doontaa marka qofka muslimka ahi wuxuu maalintiisa ku furfurayaa ilaahay xuskiisa iyo qiradu addoonnimo marka ilaahay u qiro ayuu markaa ku furfurayaa ma ilahay ma alxamdu axyaana maa maatana weylihi nushuur waxa uu ku khatimayaa ilaahay xuskiisa ayuu ku khatimayaa iyo inuu markaa ilaahay addoonkiisa yahay iyo ilaahay markaa ka soo saaraya soo noolaynaya inuu yahay waxaa kale oo u odhanayaa subxaana allahi halaaa wa halaaiina walxamdu lilaahi halaaan wa halaaiina saddex iyo soddon jeer ayuu subxaana allahi odhanaya والحمd للhi ثaلاaثa وaثaلaaثiiنa saddex iyo soddon jeer buu odhanaya والlahu أكبر arبaca وaثaلaaثiiنa afar iyo soddon jeer ayuu taana odhanayaa in taana markaa la odhanayo waxa warinaya imaam الbukhaarي iyo mslim ayaa warinaya oo tan waxaynu ku soo naqaanay in salaada dabadeed in la yidhaahdo oo weliba fadli badan dembi dhaaf iyo yani inaan cidi ku soo gaadhaynin iyo ciddii ka horeysay inaad dhaafaysa iyo ayay ahayd halkana maxaa u galay halkana maxay ka kordhinaysaa halkana wax kale ka kordhinaysaa taana waxaa inoo tilmaamayaa xadiidka imaamu lbukhaari uu warinayo cali bn abi aalib laga warinayo ayaa wuxuu leeyahay faatima binta rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam oo isagana xaaskiisii ahayd ayaa waxay ka ashtakootay oo dhibay shaqadii ay qabanaysay ayaa ku adkaatay oo ku daraatay oo ay markaa ka ashgootay waayo bahashii raxaaga ahayd ee wax lagu ridqayey siday markaa u wareejinaysay ayay gacmihii ka saamaysay qarbadka inta iyo siraarka soo dhaamiso halkaa cunaa soo sudho oy dhabar kala saartaabo halkaana ka ayuu ka saamay guriga xaalidiisii dhari wixiibaa markaa ku farabatay dabeetana nebiga sala allahu calayh waxaa u yimi qolyo addoommo lasoo qafaashay markaasay u tagtay nebiga addoon bay ka doonaysay u shaqaysay inay weydiisato nebiga sooma sala allahu calayh wasalam dabeetana caaisho ayay heshay caaisho ayay uga warantay markii nebigu sala la alay habeenkii yimi ayay caaisho uga warrantay faatima inay u timi oy arrintaana doonaysay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuu tegey caaisho ayuu gurigeedii tegey waxay leedahay annagoo halkii aanu jiifsanayna iska jiijiifsannay ayuu noo yimi dabeedna waxaan doonay inaan u kaco oon u tago iska fadhii buu yidhi dhexdayada ayuu soo fadhiistay bay tii nebigu sala allahu calay wasalam siduu yacni saxaabadiisa ugu xidhnaa ee aanu markaa dee ugu tawaaducayeenu isaga weynayna iyagu haytiba haddii ay soo noqotay halkeedii ayuu ugu tegey weliba ubadkiisii iyo dee in adeerkiiba markaa dhinacna intiisa qabay markaasaa wuxuu yidhi ma idiin sheegaa wax idinka khayr badan waxa ay weydiiseen markaa halkaa aad jiifdaan ay jiifsanaysaan tagtaan afar iyo soddon jeer baas allahu akbar odhanaysaan saddex iyo soddon jeerna subxaan allahi baa odhanaysaan saddex iyo soddon jeerna alxamdulilaahi baa odhanaysaa fa huwa khayrun lakumaa min khaadimin khaadim iyo shaqaale kaas ayaa idinka khayr badan macnaha waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa dikriga iyo xuska ilaahay qofka wuxuu geliyaa quwatan fii badanihi wa sixatan fii jismihi quwo iyo caafimaad buu geliyaa dabeetana qofka daakirka ah ee ilaahay xusaya hawl iyo daal iyo tacabo qaban maayo wax walba wuu jiidaya odoonaysa qaadqaadka markaa waan wax walba shaqadaan ku jiidnaa waxba kuma jiidaana way ku baaba'aan waxay yidhahdeen markaate waar maad iska daysid mid kuuliya ama gidii maalin o dhan shaqayn maat war qaadkeen maad iska daysid nafdii kaa jariye kule meesha waan ku shaqaynayaa muxuu ku shaqaynayaa nafdiisiibu ayuu ayuu dilay uu soo jeed ku dilay oo cunto xumo ku dilay oo sun uu ku dilay jirhkiisi meel walba saamaynaysaa marka haddaad doonaysa jirka in ilaahay quwo kuu geliyo haddaad doonayso jirka inuu caafimaad ilaahay kuu geliyo haddaad doonaysa buura inaad kala jeexdo haddaad doonaysa tacab inaad dareemin digrigaa nebigu sala allahu alay slm kuu sheegay gaar ahaan iyo digri oo dhan caam ahaan ayaa quwadaa iyo awooddaa ilaahay uu kugu siinaya marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dee saxaabadu ridwaanullaahi calayhim siday noloshoodu ay isaga adkayd sida zaadkooda iyo sahaydoodu u yarayd leannu hamigoodu aakhiruhaya adduunyo ma ahayn yacni faadiya binta rasuulillaahi oo inandii rasuulka ah ina madaxweyne hadda yaa arkaa ina madaxweyne ma cidda aragtaa nebi maxamed oo yacni khayru khalqillaahi ahaa ayaa inantiisii ay saa wuxu shiidaysaa oo isaa u soo dhaaminaysay oo isaa guriga u shaqaynaysay dee taasina waxay kaloo ina tusinaysaa dumarku inay iyo raggooda u shaqeeyaan dee ragguna u shaqeeyo usoo xamaalo marka miya camal laayihin dumarkii miya camal gaalaa tiri dumarki waa camal la camal tiray lama camal tirina shaqadii ugu muhiimsanayd bay qabteen ayagaa camal tiray oo markaa noloshii ku cudhiiriyey oo aroortii inay kaladay habeenkii un soo dhacdo ayaga ayaa ayaa ayaa ayaa doortay laakiin innaga ilaahay wuxuu inoo dooray inay halkoodaa joogaan hawsha inoo hayaan ummaddu halkay ka soo baxaysa soo barbaarinaysa wey inay halkoodaa inoo fadhiyaan oo inoo shaqeeyaan oo shaqadaa hayaan oy ummaddiiba ayaga ka soo baxayso shaqadaa weyn baa loo yeelay hawshan iyo rafaadkan iyo wareeggan iyo milicdan iyo hawshanna waa looga tudhaye maaha markaa xaqay leeyihiin oo meel lagaga dhacay maahae waa wax looga turay wey wax ilaahay uga tulo islaamu uga turay ayay uguna uga tuli waayeen markaas xuquuq baa muslimiinta kareedeen bal waxa eegtaan etoobiya intaa inoo jira dumarka shaqeeya ee dhismaha ka shaqeeya suuradoodba qayratay quraaba u ekaaday iyo quruxday kuweenu leeyihiin baan idinku isu eeg markay aqalkeeda iska joogtay alaa ku nasato bal weydiiya ruux kastoo dumaroo shandad yar siyato hay-ad iyo balaayo daba ordaysaa haddaa weydiisaan oo tidhaahdaan ayamaha ku roon boqol hablood oo kuwa ah meelaha ka shaqeeya ayaan weydiiyey wax ka badan inaad iska fadhiisato ood wax dhasho lagu masruufooda qan iska joogto iyo inaad halkaa oroda iyabaa ku filan halkan ka helayaabay odhan saamed walba sheekh inaan iska fadhiisto oon guri noqdo nabadkayga iska haysto halkay hal gaadhayaabay odhanaysaa waa fitradii ilaahay uu ku abuuray waxaan xasuustaa islaamur abaan filaya sayid saadiq baan ahaa dhowri seedkii baan kitaab ka akhriyey gabadh digtoorada oo b h d dakhtarnimo ku haysata ayaa waxay la hadlaysay hablo qarin jebinaya jaamacad markaasa waxay tidhi maanta waxaan idin siinaya dardaara kama dambaysa waxay tidhi adduunyada meel aanan soo marini ma jirto shahaadana tii adduunyada ugu sarraysay baan haystaa magacayguna meel walba uu ka dhacay hadda shaqadaydaan ii sheegaya bay tidhi waxaan soo galaa bay tii maalintii marka waagu beriye qol yaroo ah, xabsi ah saddex mitira qol yaroo xabsi baan galaa bay tidhi markaan shaqada dhammeeyana habeenkii qol yar oo xabsi baan ku hoydaa bay tiri macnaha halkii ay hooyanay u hoyeysa xabsi bay ka dhigtay halkii ay ka shaqaynaysana xabsi bay ka dhigtay waxay tihi intaan waxaasoo aqoon baranayey ee waxaasoo shuhro aan bara yeelanayay een adduunka intaasoo dhan marayey waxaan ilaawey bay tihi oon hadda garanaya wax noloshayda uga muhiimsanaa inaan hooyo noqdoon wax dhalo ayaa noloshayda iga muhiimsanayd bay tiri waxa aan aan maanta yacni kasbaday oo dhan marka anigu tala waa maraad gaari weydiye maraad garan weyde anigu maanta ma gaaraya bay tii markii ay ila haboon waan garan waay maanta haddaba idinkay idinla gudboon tahay halkaa ku joogsado guryaha u noqdo hooyooyi noqdo wax dhala oo guryihiina ku sugnaado anaa tan idinka warkeenay oo kusoo wareero xabsiga iyo jeelkaa ku dambeeye jeelka iyo kala hageliye kuyar fadhiista bay tii yani waa fitradu waa sidaa marka sidaasay faadiya binta rasuulilaahi ina madaxweyne sidaasay markaa u shaqaynaysay nebigu sala allahu alay slm tawaaduciisu ahaa ee markaa ubadkiisa iyo saxaabadiisana ugu tawaaducayu markaa dhexdooda u fadhiisanayo ugu imanayay ayay markaa tusinaysaa waxaana markaa iyo dikrigu dee inaynaan ilaawininu markaa yahay kaa quwada iyo awoodda lagu helayo darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam